الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا عباد بن تميم عن عباد بن تميم عباد بن تميم ayaa laga wariyey can camihi adeerkii ayuu ka wariyey adeerkiina waxa weeyaan waa cabdillah bn zayd bn caasim almaaziniy cabaad ibn tamiimka isagu waa taabici adeerkuna waa saxaabi wey adeerku annahu isaga oo camka ah oo cabdillaahi bni zayd ah shakaa ilaa rasuuli illaah rasuulka ilaahi buu u sheegay sala allahu calayhi wasalam nabigu ayuu u sheegay arrajulu nin ayuu u sheegay alladii rajulkoo yukhayalu ilayhi isaga la moodsiinayo annahu yajidu shaya shay inuu helayo fi salaah salaadda dhexdeed inuu wax ku helayo faqaala salى اllahu عalayhi wasalam wuxuu yidhi laa yanfatil salaadda yuusan ka bixin oo mase wuxuu yidhi laa yansarif yaanu rogmanin yuusan ka bixin salaaddii labadooda waa isla macno waa shaku min araawi inuu yidhi nabigu salى اllahu عalayhi wasalam laa yanfatil inuu yidhi laa yansarif laada laa yansarif iyo laa yanfatil waxa weeyaan waa laa الناهية markaas لا yanfatil أو لا ينصرف waad reebaysaa markaas waxaa kaloo bannaan inuu yidhaahdo la yidhaahdo laa yanfatilu aw laa yansarifu oo markaas waa naafiya waannafyu ablaq min annahyi oo markaas waxaa weeyaan inuu ka baxa salaadda maba ahaba inuu salaadda ka baxo maba ahaba xataa yasmaca sawtan sawd ilaa uu maqlo aw yajida riixa ujeeddada xadiidkan marka waxa weeyaan qofku haddii uu salaada markuu gelayo waa weyse qabi weyse qab uu hubo ayuu salaada ku galay salaadda isagoo ku dhex jira yaa wuxuu yacni maleeyey ama isyidhi ama ku shakiyey in wax ka yimaadeen weysada buriya wax weysada buriya inay ka yimaadeen maalan riix oo kale ay ka timid ama wuxuu is isiri ibta ma waxbaa ka soo baxay oo kaadi iyo waxyaaba saasoo dhibic kaadi wax miyaa ka soo baxay mase kama soo bixin waxbuu ku shakiye haddii saas uu ku shakiyo shakigaasi yaqiinta ma zuulin karo alyaqiinu laa yuzaalu bishaki waa meesha qaacidada fiqhiga ah oo culammadu ay yidhaahdeen shakigu ma zuulin karo yaqiin marka yaqiin waxaa zuulin kara yaqiin kale yaqiin maxaa zuulin kara yaqiin kale inaad weyse qaadatay waad hubtay waad ogeyd markaasaas hubsatay weysadaas waxaa burin kara yaqiin kale ayaa burin karta ee shaki ma zuulin karo oo ma burin karo ma kor yeeli karo marka weysada keliya maahee waxyaabaha oo dhan oo lagu shakiyo awalna yaqiini ka horreysay ayaa sidaas ah maalan xaaskaaga ayaad qabtaa xaaskaaga ayaad qabtaa markaasaad waad nikaaxsatay hadhow waxaad ku shakiday ma furtay mase ma aadan furin haweentii ma furtay dhalaaq ma ku dhawaaqday mase kuma aadan dhawaaqin shakigaas dhalaaq ma ku dhawaaqday ah waxba laga soo qaadi maayo ilaa aad hubsato inaad lianna yaqiin waad u guursatay yaqiin ayay kaaga furmi kartaa wax kale kaagama furmayso wahaakada waxaa soo gelaya cidqigii xorayntii baa soo gelaysa xorayntii ayaa soo gelaysa addoonu hadduu qofku leeyahay maalan oo uu yidhaahdo uu ku shakiyo addoonkan amad xoraysay oo aad tidhi waa aan ku xoreeyey amaad dhahday shakigaasi lahaanshihii iyo milkigii ma zuulinayo wahaakadaa hantidii adugu aad leedahay hanti adugu aad leedahay oo hantidaada ah aad waxaad ku shakiday qofkaas ma siisay mase ma aadan siinin weli milkigaaga ka bixi mayso milkigaaga weli ka bixi mayso marka masaa-ishaas oo dhan xadiidkan iyo asaloo ah masaa-ishaas oo dhan iyo kayrba iyo masaa'il kaloo fara badanba waxaa asal u ah xadiidkan marka wuxuu yidhi annahu shaka isagu waa sheegay ilaa rasuuli rasuulka ilahi u sheegay sala allahu calayhi wasalam marka arajula nin ayuu u sheegay aladii rajulku yukhayalu la moodsiiyo ilayhi isaga la moodsiiyo annahu isagu yejidu shay-a shay inuu helayo fi salaati salaada dhexdeeda inuu wax ku helayo salaada dhexdeeda inuu wax ku helayo oo wax ka soo baxayaan oo riix ah, oo wax mubdil weysada buriye ah, ayuu ku shakiyey faqaala sal اllahu alayh wasalam wuxuu yidhi laa yanfatil ma baxayo qofkaasi laa yanfatilu laa yanfatil yuusan bixin laa yanfatil yuusan ka bixin yacni salaadii oo mase wuxuu yidhi waa shaku min araawi laa yansarif yuusan rogmaninoo salaaddii u togina yuusan ka tegin oo ka rogmanin xataa yasmaca sawtan sawd ilaa ou maqlo aw yajida riixa ama riix ilaa uu helo ujeeddadu waxaa weya xataa ismaca sawtan kuma dhihi maysid keliya ilaa uu sawt maqlo oo saas ah ka dhigi maysid ujeeddadu waxaa weeyaan bimacnaa xataa yatayaqana annahu intaqada wuduu'u weysadiis inay burto ilaa oo hubsado xataa hadduusan sawt maqlin ama ur uusan helin xataa laakiin uu hubo in riixi ka timid ama kaadii ka timid ama wax kale oo eh, naaqid ah oo uu ka yimid yaqiinta ayuu ku camal falaya marka haddii yaqiinu meesha timaaddo yaqiintii hore yaqiin ka daba marto dambe waxay suulisa marka yaqiintii hore marka waa saas wey xataa yasmaca sawtan sawd ilaa aw maqlo aw mase yajida ou helo riixan ur ou helo wey can cabdillaahi abi qataada cabdillahi bni abi qataada waxaa laga wariyey can abihi uu ka wariyey radia allahu canhu waa abu qataada waa saxaabiga alxaaris ibnu ribciyin faarisu rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam faariskii nabiga ayuu ahaa fardafuulkii nabiga nin aad faras fardaha ugu dagaalama ayuu ahaa oo saxaabi ah oo qiimo badan can الnabiy nabigu ka wariyey salى اllahu alayh wasalam annahu qaal idaa baala axadukum falaa ya'khudana dakarahu biyamiinih walaa yastanji biyamiinih walaa yatanafas fi اlinaa idaa baala axadukum qofkiin hadduu kaadiyo hadduu kaadso qofkiin falaa ya'khudanna yaanu qabanin dakarahu dakarkiisa yuusan qabanin biyamiinihi midigtiisa yuusan ku qabanin midigtiisa yuusan ku qabanin dakarkiisa lianna maxaa dhacay midigtu waa xubnaha sharafta badan ayay ka mid tahay maxaa loogu talagalay bidixda istibraa istibraa ha ku istibraysto bidixda ha ku istibraysto markuu kaadiyo markuu kaadiyo maxay bidixda uu ku istibraysanayaa lama ogola midigta inuu arrimahaas kula baashiro lama ogola waa karaahiya walaa yastanji biyamiinihina hadhow markuu astanjoonayana midigta inuu ku astanjoodo lama ogola xagee ku astanjoonayaa bidixduu ku astanjoonaya taasi waa laba arrimood walaa yatanafas yuusan neefsanin fi linaa weelkana yuusan ku neefsanin markuu wax cabayo fii nafsi ilinaa inuu ku neefsado lama ogola waxbaad cabaysaa marka asagoo cabaya fuuf inuu ku dhex yiraa weelka lama rabo markaad rabto inaad neefsato weelka iska bixi halkaas gee neefso kabacdi cab haddana laakiin weelka naftiisa sida xoolaha oo kale geela oo kale sidooda sidiisa oo kale in loo cabo lama rabo lama ogola idaa baala axadum qofkiin hadduu kaadiyo falaa ya'khudanna yaanu qabanin dakarahu dakarkiisa yuusan qabanin biyamiinihi midigtiisa yuusan ku qabanin baad leedahay midigtiisa yuusan ku qabanin walaa yastanji yuusan astajoonin biyamiini midigtiisa yuusan ku astajoonin midigtiisa inuu ku astajoodo lama ogo maxaa la rabaa bidixda walaa yatanafas yuusan neefsanin fi linaa marka wax cabayana weelka dhexdiisa yuusan ku neefsanin marka waxaa weeyaan waa laba arrimood oo ku saabsan qadaaulxaajaha iyo arin mustaqil ka ah oo ah atanafusu fi linaa marka waa saas wey can abi hurayrata radi allahu canhu can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama ana rajula ra'aa kalban yaأkulu اhara min alcadash فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه fashakara allahu lahu faadkhalahu اljanna xadiidka abu hurayra radi allahu canhu nabiga oo ka warinayo salى اllahu alayhi wasalam wuxuu yidhi nabiga dhahaya salى اllahu alayh wasalam anna rajula nin ayaa ra'aa wuxuu arkay kalban ey buu arkay nin ayaa muxuu arkay ey buu arkay ya'kulu xaalo uu cunayo eygaasi aharaa carrada qoyan isagoo cunaya aharaa carrada qoyan isagoo cunaya eygaasi ayuu arkay ama waxaad leedahay ra'aa rajulan ey ayuu arkay rajulkoo ya'kulu cunaya aharaa carrada qoyan cunaya Ah, ah, ra'aa wax arkay kalban ey buu arkay kalbigoo yakulu cunaya ahara min alcadash min ajli alcadash haraa dartiis ayuu wuxuu u leefleefanaya u cunayaa carada qoyan ayuu cunayaa eygu fa akhada arajulu ninkii baa qaaday kufau kufkiisii buu qaaday kufku waa waxa lagu hadlagashado oo markii qofku markii shuruudiisu dhammaystiranto la masaxo meesha lugta laga dhaqi lahaa waa la masaxayaa waa u tegi doonaa insha allah fa akhada rajulu ninkii ayaa qaaday khuffahu khufkiisii fa jacala markaas wuxuu bilaabay yaqrifu inuu qaadayo lahu asaga inuu usoo qaadayo lahu lilkelbi eygii inuu usoo qaadayo bihi khufka inuu ugu soo qaadayo xataa arwaahu ilaa uu wabixiyo oo cukanaysiiyo eygii eygii biyo ka dherjiyey eygii ayuu biyihii ilaahay baa shukriyey lahu isagii bimacnaa ilaahay subxaanaه wa tacaala ayaa ajri siiyey ilaahay baa hawaabiyey ilaahay baa abaalmariyey muxuu ku abaalmariyey faadkhalahu اljanna jannadu geliyey waa ey u fiirso dadka ey oo hayru muxtaram ah oo wax qiima aan lahayn oo aan la gada karin oo najaaso ah ayaa qofkii waraabiyey eygaas haraadsan yuu ilaahay subxaanahu watacaala dembigiisii u dhaafay jannadana geliyey maxaad u malaynaysaa qof muslima oo gaajaysan oo haraadsan qofka quudiya amase waraabiya iyo xaggeed maxaad u malaynaysaa inuu isaguna noqonayo waa waxaan la koobi karin waa darajo aad iyo aad u weyni badan marka saas darteed waxaa labaa waxyaabaha dadka xataa tuugsanaya oo masaajidda ka istaaga amase jidadka jooga in la siiyo wax wax xoogaa naftooda ay ku soo kacdo inuu qofku siiyo qofkii awoodo markaas haya inuu siiyo sidaasaa rabaa si oo maxaad maarata adugu ey la waraabiya waxaas lagu hela maxaad umalaysa qofkan maxaa lagu helaya wax ka weyni badan ayaa lagu helaya aad iyo aad u weyni badan marka waxa weeyaan waa hawaab aad iyo aad u weyni badan ayaa ku jira waa sida ilaahay u sheegay subxaana wa tacaala inamaa nudcimuka liwajhi اllaah laa nuriidu minkum jazaaءa walaa shakuura إna نkhaafa min rabina yowma cabuusa qamdariira fawaqaahum اllahu shara dalika اlyowm walaqaahum nadrata wasuruura oo yani waxaa weeyaan weliba waa dadkaasi maxaad maarata waxay ahaayeen dad lasoo qafaashay oo gaalo iyo laga soo qafaashay iyo waxyaabo lamid ah marka sida ilaahay ama ama dadkii agoomadii calaa kulli xaal waxaa soo gelaya agoomaha waxaa soo gelaya dadka dhibaataysan dhammaan waa soo wada gelayaan markaasuu ilaahay wuxuu yidhi waxaan ku abaalmarinay waxaan ku abaalmarinay maalinka qiyaamaha dhibkiisa inaan dhaafinno oo maalinkaas dhibkiisa ay ka bad maxay uga badbaadeen dadkaas dhibaataysan waxa ay siiyeen marka waa saas weeyaan marka ey la waraabiyey ayaa jannada lagu galay qof muslima oo la quudiyey oo la qada siiyey ama la casho siiyey ama haraadkii laga biyey waa ka sii weynta aad iyo aad uga sii weynta marka wuxuu yidhi anna rajulan ra'aa nin ayaa wuxuu arkay kalban ey buu arkay eygoo yakulu cunaya ahara carrada qoyan cunaya min alcadash harraa dartii la cunaya fa akhada arajulu ninkii ayaa qaaday khuffahu khufkiisa ayuu qaaday fajacala wuxuu bilaabay yaqrifu inuu qaadayo lahu lilkelbi eyga inuu u soo qaadayo bihi bilkhufi khufka inuu ugu soo qaadayo xataa arwaahu ilaa uu wabixiyo eygiibuu dherjiyey oo biyo ka dherji fa shakara allaahu lah ilaahay baa ku shukriyey ninkii dembigiisu u dhaafay ilaahay baa abaal mariyey fa adkhalahu اljannata jannadu geliyey can caaishata radi allahu canha ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaal idaa nacasa axadukum wahuwa yusalii falyarqud xataa yadhaba canhu الnowm faina axadakum idaa sallaa wahuwa naacis laa yadrii lacalahu yastakfiru fayasuba nafsah xadiidka caaisha radia allahu canha waxay tihi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi hadduu lulmoodo adiga qofkiin hadduu hurdood hurda qabato isagoo tukanayo salaad sunno ah tukanaya salaad sunnaha qofkii salaatuleylkiibuu tukanaya salaatuleylki maalan ama salaatu nahaar waxay doonta aatee salaaduu ku jiraa ama adkaar ayuu ku jiraa ama qiraa'at lqur'aan ayuu ku jiraa khayr wax ah markaas hurdoodi hurdaa qabatay hurdadii markay qabatay muxuu samaynayaa hurdadu markay qabatay ha seexdo ha seexdo waxba yuusan aqrin qur-aan yuusan tukanin marba haddii waxuu dhahayo uusan oqoonin inuu la socdaal rabaa waxa uu dhahayo ha seexda buu ilaa hordadu ay ka tagto ha seexdo sababtoo ah adinka qofkiin waxaa laga yaabaa buu yidhi inuu hadduu tukanayo isagoo hordoonaya waxaa laga yaabaa inuu rabo inuu naftiisa u duceeyo ilaahu jannada igeli ilaahu jannada igeli cadaabka ilaah uga badbaadi ilaahu saan iyeel ayuu rabaa inuu yidhaahdo markuu haddaba saas yeelo ayaa haddaba waxaa laga yaabaa carabka ila hordaysan yahay waxuu dhahaya ma yaqaanee inuu dhinacii kare ilaahu dembiga ii dhaaf ka rabi inuu yidhahdo ilaahu ha ii inuu yidhahdo ilaahu naarta iga badbaadi uu ii inuu halis inuu geli yidhaahdaaba dhici kartaba inuu marka calaa kulli xaal intii kugu dhici lahayd marmarna waxaa jirta samaduna iska furan tahay samadana albaabadeedu ballaqan yihiin qofku wax alla wuxuu ku dhawaaqaa horay samada ka korayaanba ilaahay baa aqbalaya marmar saasaa jirta si haddaba saas aysan kuugu dhicin haddaba seexo mar aad marka maxaa rabaa marka aad nashaadka tahay inaad cibaadada uga faa'idaystaan rabaa laakiin marka aad hurdisanta iyo cibaadada iyo maxaad seexo markaas u naso naso nasiinagan idaa nacasa axadum qofnin hadduu dhulmoodo walxalu yusalli uu tukanayo falyarqud ha hordo xataa yadhaba ilaa uu tago canhu isaga uu ka tago annawmu nawmkii hordida ilaa uu ka tago fa inna axadakum adinka midkiin idaa sallaa walxal huwa naacisun ku dhulmoonaya isagoo ah hadduu tukado isagoo hordoonayo hordahaydo laa yadri ma oga lacalahu wuxuu mudan yahay yastakfir dhaaftaan inuu ilaahay weydiisto yacnii inuu is yidhaahdo inuu ilaahay dhaafid weydiisto ayuu rabaa lacalahu yuriidu an yastakfir wuxuu laga yaaba inuu doono inuu ilaahay dhaafid weydiiso oo fa yasuba nafsa naftiisa uu caayo bimacnaa yadcuu calayha wey naftiisa uu habaaro naftiisa maxay uu habaaro oo yidhaahdo wixii uu ka rabay maana wax kale uu ku dhawaaqo shaydaankuna waa sarfinayaa carabka waxa weeyaan waa shaydaanku waa meeshuu rabay qofku inuu la aado maana meel kalo la aadaya marka waa halis ilaa wuxuu rabaa inuu yani qofkan halaajiyo ayuu doonayaa wa can caaishata radia allahu canha waxaa laga wariyey annahaa kaanat ahayd caaisha radia allahu canha tu dhaqda ayay ahayd taqsilu tu dhaqda ayay ahayd almaniya manida ayay dhaqi jirtay min hawbi اnabiyi sala allahu calayhi wasalam caaisha waxay tihi marada nabiga sala allahu calayhi wasalam yaan manida ka dhaqi jiray bay manida ayaan ka dhaqi jiray manida nabiga sala allahu alayh wasalam annaha kaanat taqsiru tudhaqdayay ahayd almaniya min hawbi nabiy nabiga mariisan ka dhaqay bay tiri uma dabeedna araahu waan arkayay manigii fiihi marada dhexdan ku arkayay buqcatan baan ku arkayey aw buqca buqcu waxaa weeyaan waa midab midab kale khilaafsan waxa weeyaan waa midab midab kale khilaafsan meeshii la dhaqay iyo meeshii aan la dhaqin isuma eka meeshii la dhaqay iyo meesha aan la dhaqin isuma eka waa kala duwan yihiin taasaa loo jeedaa buqaca marka markaas waa arkayay tiri yani maxaa loola jeedaa maradii waa la dhaqay marka manidii meesha ay ku dhibicday oo marada ay ka gaartay markii xataa la dhaqay weli raadkii baa ku dambeeya raadkii ay iyadoo la dhaqaya haddana raadkii ku dambeeya saasay arkay tiri waxba dhibaataa ma laha annaha kaanat taqsilu tu dhaqda ayay ahayd almaniya maniga ayay dhaqaysa manida ayay dhaqaysay min hawbi nabiy nabiga sala allahu calayhi wasalam maradiisa ay ka dhaqaysay uma dabeedna waxay tihi araahu waan arkayey manigiibaa arkayey fiihi fi hawbi ku arkayey buqcatan baan ku arkayey buqcadu maxay tahay waa meeshaas la dhaqay oo haddana laakiin weli raadiyaana kusii dambeeyo aw buqca yacni marada meeshii la dhaqay iyo kale isuma aka waa midab midab kale midab kale khilaafsan marani sheega meesha maxaa ka fahamta xadiidkan haddii aad wax dhaqdo waxaas ay midab lahaayeen maala midab waa dhiiggii oo kale najaasadii waxay waataa dhiig hadda manidu iyadu najaaso maaha mandi manidu najaaso ma aha khaasatan manida nabiga sala allahu alayh wasalam iyaduma najaaso ma aha najaaso ma manida nabiga sala allahu alayh wasalam iyo fadulaadka nabigoo dhami iyadu najaaso ma aha oo nabiga sala allahu alayh kaadidiisa iyo waxaasoo dhammi najaasa ma aha sidanoo kale ma aha nabigu sala allahu calayh wasalam kulli xaal marka laakiin middeeda kale iyadoo xadiidkan laga ambaqaadayo yaa waxa weeyaan haddii qofku uu maalan najaaso ou dhaqo oo ur leh amase midab leh ayuu dhaqay waa dhaqay waa dhaqay waa dhaqay midabka inuu zuuliyo waa cuslaatay amase urka inuu zuuliyo waa cuslaatay wixii waa soo karayaan weli waa aad u dhaqay weli midabkii waa muuqda raadkii midabki waxbaa ka muuqda ama urkii waxbaa ka muuqda taas haddaba waxa weeyaan waa maradaasi wax dhibaata ma laha maadaama ay cuslaatayba in la zuuliyo wax dhibaata ma laha marka waa saas wey can caaishata radi allahu canhaa annaha qaalat kaana ixdaana mideen waxay ahayd taxiidu tuxaysha ay ahayd uma dabeedna takhtarisu waa goynaysa addama dhiigga ayay goynaysa min hawbihaa maradeeda ayay ka goynaysay cinda duhrihaa duhrigeeda agteeda markay dahaaro daahir noqonayso ee goynaysay fatasee yeelaysay fataqsiluhu way dhaqaysay wa tandaxu waana firfidhinaysay calaa saa'irihi hawbkeeda intaa soo hartay yay biyo ku firdhinaysay uma tusallii way tukanaysay fiihi hawbka dhexdiisa ayay ku tukanaysay yacni waxaa weeyaan waxay leedahay caaisha radiallahu canha annaga mideen yani ama xaasaskii nabiga sala allahu alayh wasalam ha aadeen ama gabdhaha kaleoo mu'minaadka ah ha ahaadaane markay xaysho waxay samaynaysay waxay dhiiggay soo qaadaysay marasha marada dhiiggu ka gaaray dhiiggii xaydku meeshuu ka gaaray markaasay fujinaysa dhiiggii bay fujinaysaa maraday ka goynaysaa kabacdina way dhaqaysaa meeshay nafteedii dhaqaysaa meeshay dhiigu gaaray maaha meelihii kale meeshay dhiigu gaaray ayay dhaqaysaa kabacdina marada inta soo hartay ee biyo ku firfirdhinaysaa saasay sami jirta marada meelo inta kale soo hartay ee biyo shaxshaxshax ku siinaysaa goynta biyaha najaasada la goynaayo cididaa lagu goynayaa najaasada markii luu gooyo biyaa lasoo qaadana meeshaa lagu dhaqaya meesha bis ayaa lagu fujina markaas haddana meeshii la dhaqayaoo biyo inta lasoo qaad korka looga shubaya markaas haddana marada inta soo hartay yaa biyo lagu daadaadinaya inta kale waa la gartay dhiigga la goynayo hadda waa la gartay oo hadda waaba najaasadiyaa la goynaya dhaqidda la dhaqayana waa la gartay marka dambe laakiin firfirdhintuna maxay tahay firfirdhinta marada biyaha lagu firfirdhina waxaa loola jeedaa hadhow waxaa dhici karta qofkii inuu waswaas ku yimaado uu yidhaahdo hadhow inta marada qoyaan ku arko war meesha inta marada dhaqaysay a wax kaaga duuleen oo najaaso kale waay meeshaana markaas hadhow waxaa raba inuu waswaasna iska celiyo oo yidha maya waa kuwii anugu aan ku firfirdhiyey waa kuwi maxay anugu aan ku firfirdhiyey inu inuu is yidhaahdo aa la rabaa kaanad ixdaanaa mideen waxay ahayd taxiidu tuxaysh ay ahayd uma dabadeedna takhtarisu way goynaysay addama dhiiggay goynaysay min hawbihaa maradeeday ka goynaysay goorma cinda duhrihaa duhrigeeda daahir noqoshadeeda agteeda fataqsiluhu way dhaqaysaa yacni way dhaqaysaa maradii meeshii waxay dhaqaysaa maxay dhiigu gaaray ay dhaqaysaa wa tandaxu waana firfirdhinaysa calaa saa'irihi marada intuso harteen ku firfirdhinaysa wa tandaxu waa firfirdhinaysa calaa saa'irihi yacni bilmaa ay ku firfirdhinaysa uma dabadeed tusalli waa tukanaysa fiihi maradaas dhexda iyo ku tukanaysa marka waa wa can caaishata radi allahu canha caaisha laga wariyey radi allahu ana imra'ata min alansaar haweeney oo ansaar ah qaalat inay tiri lilnabiy ay ku tiri sala allahu calayhi wasalam yaa rasuula allah kayfa akhtasil seen u qubaystaa min alxayd haweeney ansaar ah yaa nabigu inta u timid ku tiri rasuul allow sidee ayaan u qubaystaa xaydka ugu qubaystaa marka aan xaydo xaydka iga go'o seen u qubaystaa kayfa akhtasilu min alxayd qaala wuxuu yidhi sala allahu عليه wasalam khudii qaado firsatan gobol cad soo qaado cad maro ah firsadaasoo mumasakatan la miskiyey oo miski la mariyey cad yar oo maro ah soo qaado oo miski lagu dharoobay oo miski la mariyey fatawadaii isku nadiifi alaaan saddex jeer saddex jeer meeshii mari oo ku nadiifi khudii qaado buu yidhi firsatan gobol soo qaado cad ama gobol soo qaado firsadaasoo mumasakatan la miskiyey oo miska la mariyey cad yar oo maro ah oo miska la mariyey catarkan miskiga ah la mariyey soo qaado fatawadaii nadiifi bihaa ayadaas firsadaa ku nadiifi meesha mowdic fatawada'i isku nadiifi bihaa firsadaa isku nadiifi alaaan saddex jeer saddex jeer mari marka muxuu ula jeedaa nabigu sal allahu alah wasalam waxuu jeedaa waxaad yeeli ilaa qubayska way taqaanaa qubayska oo la qubaysanayo way taqaanaa laakiin wuxuu rabaa arrin oo dadku aysan wada aqoon inuu ku baraarujiyo yuu doonaya kaasoo ah waxaa la rabaa in la nadiifiyo meesha maxalka oo dhiiggu ka yimid oo dhiiggu ka socday oo farjiga yacni in la nadiifiyo ayaa la rabaa oo wasakhdii iyo waxyaabihii karkii iyo waxaasoo dhan laga zuuliyo markaasaa catar yar haddii qofku miski u heli karna waa fiican tahay haddii kale catar yaroo soo qaadana cad yar oo suufoo soo qaadana oo catar kushub markaasaa meeshii meel alla meeshii dhiigu gaaray ayaa laga nadiifinaya si xoogaa eh, maxaa karka iyo waxyaabahaas maa riixdii kariihada ahayd oo urkii yani meesha uga baxo si uu meesha uga zuulo saasuu marka nabigu u tilmaamay sala allahu alayh wasalam khudii qaada buyna firsatan gobol qaado firsadoo mumasakatan la miskiyo miski la mariyey fatawada'i isnadiifi bihaa firsada isku nadiifi alaaan saddex jeer mariyo isku nadiifi uma ina nabiya sal allahu alah wasalam istaxyaa halkaas markuu nabigu marayo sala allahu alayh wasalam waa xishooday nabigu sal اla alي wasalam wuxuu ka sheekaynaya waxyaabihii dumarka oo khaaska ahaa iyo arrimahaasu ilaa ka sheekaynaya xoogaa nabigu waa xishooday sal اlahu alayh wasalam uma ina nabiya sal اlahu alayh ayadiina ayadiina maxay kayfa sidee kayfa atawada biha see see u nadiifiyaa see yeelaa xoogaa nabigu waa xishooday maxoogaa ayuu detay saanuu yihi nabigu sal اlahu alيه wasalam uma ina nabiya sal اlahu alيه wasalam istaxyaa faacrada waa jeestay biwajhi wejigiisau la jeestay wejigiisa ayuu la jeestay aw qaala wuxuu yidhi tawada'ii bihaa faakhadtuhaa caaisha waxay tihi faakhadtu anaa haweenaydii gabadhii anaa qabtay ansaareed anaa qabtay faajadabtuhaa waa jiiday faahbartuhaa markaasaan u sheegay bimaa yuriidu الnabiyu nabigu wuxuu doonayo salى اllahu alayhi wasalam muxuu samaysay caaisha markay aragtay gabadhii ayay inta jiiday meel la tagtay ilaa iyagaa isku jinsi ah iyagaa isku jinsi ah oo wax walba aysan xeshood uusan u dhexaynin saa soo qaadoo saan yeeloo halkaas ka mariyo saan u mariyo wixii oo dhan ay si fiican ugu sharaxday iyadu markaa wixii o dhan u dhammaystirtay marka waxay tihi fa akhadtuhaa waan qabtay iyadii baan qabtay fa jadabtuhaa waan jiiday haweenaydii baan jiiday fa akhbartuhaa markaasaan u sheegay bimaa yuriidu الnabiyu nabigu wuxuu doonayo sala allahu calayhi wasalam ayaan maxaa la aan u sheegay marka meesha uu yidhi fatawadaii bihaa aw qaala tawadaii bihaa taas waa warkii hore uu soo yidhiba waa uma ina nabiya sal la istaxiya faacrada biwajhi nabigu inta xishooday oo yidhi subxaana allahi tawadaii bihaa bs isku nadiif fa akhadtu markaasan qabtay bay tiri meesha maxaa ka fahmaysaa qofka ardaygu hadduu mas'aladii fahmi waayo oo sheekhay u sharxo maalan ee uu fahmi waayo wax dhibaato ma laha nin kaleoo daalibulcilmi ah oo laakiin asagu mas'alada fahmay oo ninkan fahamsiin kara inuu yidha sug anaa fahamsiinaye ee markaas uu fahamsiiyo sida caaisha radiallahu canha ay u fahamsiiday gabadhii ansaarta ahayd say u fahamsiisayba sidaasoo kale waa si saxa ah marka waa saas can anas ibni maalikin radi allahu canhu waxaa laga wariyey can inabi uu ka wariyey sala allahu alayh wasalam annahu qaal ina allaha ilaahay caza ilaahay weynaaye wajalla weyn caza cizi lahay ilaahay wajalla weynaaye wakala waa wakiishay biraxmi raximka wuxuu wakiishay waa raximka dumarka oo minka ah caloolka oo ilmuhu ay galaan wuxuu u wakiishay malakan malag malag ayuu u wakiishay yaquulu malagu wuxuu leeyahay yaa rabbi rabbiyow yacni waa malag oo loo wakiishay raximka dumarka loo wakiishay maxaa loo wakiishay raximka dumarka ayaa loo wakiishay ilaahay baa u wakiishay subxaana wa tacaala ou leeyahay hadba ilaahay ula laabanaya uu leeyahay ilaahayow maxaad maaragtay waxaa weeyaan haweeneydan uur ayay yeelatay ilmo ayay qaaday maxaa xaggee heerka oo maraya hadba ayuu ilaahay u sheegaya calaqa ka dhig haddana markaas kabacdi mudqa haddana markaas kabacdi marka hore waa nudfa marka hale waa calaqa marka haddana waa mudqa marka haddana ruux ruuxi ku afuufuu waxaas qor risqigiisa wuxuu noqona waxaasoo dhan ayaa loo sheegaya markaasuu malagu noqonaya isagaa qoraya malaggaa qoraya sow raba u qori maayee sidii ilaahay amro ayuu u qorayaa marka wuxuu yidhi ina allaha ilaahay caza wajalla wakala waa wakiishay biraxm raximka haweeneyda wuxuu u wakiishay malakan malag malag ayaa dul taagan yaquulu wuxuu dhahayaa malagii yaa rabbi rabbigayow nudfatan khalaqta waxaad abuurtay nudfatan waa manida maniyaa ku dhibicday meeshii oo raximkii waa nudfa waxaas ku dhibcay yaa rabbi rabbigayow nudfatan khalaqata waxaad abuurtay nudfatan yaa rabbi rabbigayow haddana calaqatan ilaa waa isbedeshay nudfadii calaqa isu bedeshay buu yidhi haddana yaa rabbi calaqa yaa rabbi rabbi mudatan waxaad abuurtay haddana mudqa cad yar oo heliba yacni wixii waxay noqdeen ama saarat alcalaqatu mudqa calaqadii waxay noqotay mudqay noqotay cad yar oo heliba oo inta lacali oo kale ay noqotay faidaa araada allah ilaahi hadduu doono an yaqdiya inuu dhammaystiro khalqahu abuuristiisa oo qof dhammaystira meeshaas inuu ka keeno haddii ilaahay uu rabo faidaa araada allahu ilaahay haddii uu doono an yaqdiya inuu dhammaystiro khalqahu abuuristiisa inuu dhammaystiro hadduu doono qaala wuxuu yidhaha malagii adakarun malgii ilaahay la hadlaya qaala malgii wuxuu yidhahdaa adakarun nin miya am unha mase waa haweeney waxaa caloosha ku jiraa ma dakara mase waa dhadig ma laba mase waa dhadig adakarun lab miya am unha mase dhadig wey shaqiyun ku ayaan daran miya aw saciidun hadhow markuu weynaado soo baxo dhasho oo qaan gaaro camal xun miyuu samaynaya ma ahlu naara mase waa ahlujanna oo camal fiican uu samaysan doona adakarun nin miya am unhaa mase naag waaye miya am unhaa mase waa dhadig ku ayaan daran miya am saciida mase ku liibaani wey fa yuktabu waa la qorayaa fii badni ummi waxaaso dhan waa ummi caloosha hoys dhexeesu ku sugan fii badni ummihi yacni meesha waxaa ka fahmaysaa ilaahay subxaana wa tacaala intuusan bani aadamkaba abuurin wax alla wuxuu ahaan doono qofku ayaa loo sii qoraa wax alla wuxuu ahaan doono hadduu shaqi yahay hadduu saciid yahay hadduu nin yahay hadduu naag yahay haddii risqigiisu wuxuu laeg yahay wax walba yacnii ayuu maxayd maa noqonaya markaasaa qadarka ilaahay baa meeshu ku sugan subxana wa tacaala inuu ilaahay wax walba qadaray wax walba wuxuu ahaa doono intaan shayga la abuurin ayaa ilaahay qadaray subxaana wa tacaala ina allaha ilaahi caza wajalla wakala waa u keeshay biraxmi raximka wuxuu u keeshay malakan malag ayuu u keeshay yaquulu malag wuxuu dhahayaa yaa rabbi nudfa rabbigiio nudfa ayaad abuurtay nudfa ayaad abuurtay waayahay yaa rabbi rabbigu calaqatan saarat inudfatu nudfadii waxay ahaatay calaqatan bay ahaatay yaa rabbi mudqa saarat alcalaqatu mudqa cadeeru heli bay noqotay faidaa araada allah ilaahi hadduu doono an yaqdiya inuu dhammaystiro khalqahu abuuristiisa inuu dhammaystiro hadduu doono qaala wuxuu iha malagi haddana adakarun ilaahu nin miya waxa meeshku ama unhaa mase dhadig shaqiyun mid ayaan daranina am saciid masali mid liibaano wey faman risqu risqiguna qadarkiisu inta laya risqi uu helayo qadarkiisu muxuu noqonaya maa loo waasicinaya risqiga mase waa lagu ciriiraya famal ajalu ajalkuna waa maxay ajalkuna cumrigiisa inta la ekaanaya yani famal ajalu famaa qadaru ajalihi ajalkiisa qadarkiisa muxuu ahaanaya fa yuktabu waa la qorayaa waxaasoo dhan waa la qorayaa fii badni ummihi hooyadiisa caloosheeda dhexdeeda isagoo aaday baa la qoraya fayuktaba waa la qoraya fii badni ummi hooyadiisa caloosha dhexdeeda ayaa lagu qorayaa wallahu subxaanaه wa tacaala aclam